alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala ali muxamed <clears throat> rabi ishrax lii sadrii wayasir lii camrii waxlul cuqdata min lisaanii yafqahu qowlii <clears throat> waxaynu ku guda jirnay kitaabkii sharxu qadri nada waballisada gaar ahaan waxaan ku guda jirnay ismiga munaadaha oo mafaaciishiibu sheekhu raxima allahu tacaala uu bilaabay inay mafaaciishu shan yihiinna uu inoo tilmaamay mafaacisha waxaa kamida buu yidhi mafcuulka loo yaqaano mafcuul bihi ugu horeeyey mafcuul bihigana waxaa kamid ahaa munaadaha qaabka uga mid ahaana wuu inoo sheegay oo oh, markaad leedahay yaa zaydu asalka ahaa adcuu zaydan kadibna ficilkii baa la xadfay soo ma yaana naa'ibbay ka noqotay markaa saas uga mid noqday marka waxaanu soo qaadanay munaadaha gaar ahaantiisa waynu qaadanay inuu shan qaybood yahay waxaa kaloo ynu qaadanay munaada hadii mutakalim loo idaafeeyo qaabkee loola dhaqmaya lix arrimood ba ku banaanaanay ya hulaamu ya hulaama ya hulaami ya hulaamiya ya hulaamiy ya hulaama hadduu noqdo ab iyo um hadii uu noqdona ab iyo um hadii uu noqdona afar kale ugu biiriyey sooma afar kale ayaa ugu biiriyey intaa laga soo ciwad qaado kasrisan ya abati ya abata ya umati ya umata iyo in alif lagu taago ya abata ya umata iyo in tadii ciwadka ahaydna la keeno yadina la sugo ya abati ya umati haddii uu noqdo mudaaf ilaa mudaaf ila iyo almutakalimna isagii baa mudaafa ka loo sii daafiniy almutakalim baa loo sii daafiyey waxaa loo kala qaadaya inuu inuu yahay ibnu um iyo ibnu cam iyo inuu hayr yahay hadduu ayr yahay oo labadaa aanu ahayn labun baa ku banaana ibaat biy horta iyadu way taala lakin iyada oo maftuuxa iyo saakina ya ulama ulamiy ya ulama ulamiya haddii ibnu um iyo ibnu noqdana afar baa ku banaanaani waxaa ku banaanaanaya fatxiya kasro yabna umma yabna ummi yabna ummi yabna umma intaasuna intaasa ku banaanay halkan caawa wuxuu ka guda gelayaa loo yaqaano taabic lmunaada taabicu almunaada waa baab waxoogaa in yaroo adaygii ku jiro oo kutubtii horena aynaan ku arag culimadu waxa u aqoon jireen waxa loo yaqaano jaramafrida la dhahda jaramafrida la dhahda taabicumunaada la dhahda munaadahaynu soo marayni munaadi waynu barnay isaga kama hadlayno waxa taabica u noqonaya munaadaha labaynu qaybinay oo munaadu midna waa waxa weeyaan waa mucrab saddex waxay ahayn mucrab mansuuba labana mibni bay ahayn soo ma qaybta mucrabka halkaa iskaga wixii raaca sideeda sumwaaniya mucrab bu aanaya wixii taabicinoda qaybtii mebniga ahayd buu ka warramaya qaybta mebnigana labuu ahaa waa mufrad calama iyo iyo nakire maqsuda mufradka calamkaa maxaa lagu binayaa kolba wixii lagu ciraabi lahaa hadduu ahaan lahaa mucrab tusaalean isagoo mufradaba soo qabso isago zaydu maaha haddaba yaa zaydu markaynu nidhaahno lafdigii waxaanu ka dhignay bina maxalkiina muxuu ka yaalaa maxalu nasba dhaade mabni ala dama i maanasbi murayn markaa labu leeyahay soo ma lafdi iyo maxal buu leeyahay de lafdigii waa ka binaysan yahay maxalkiina fii maxal nasbu ka yaala haddaba tawaabicda waynu garana tawaabicda waa imisa tawaabicda waa shan soo maasaynu naqaano waa nacti iyo tawkiid iyo bedel iyo bayaan iyo nasaq mayna shan tahay shantaasi haddaba hadday soo raacaan mid kamida ah hadduu soo raaco sidee la yeelaya weyan macnuhu taabic waa waxa taabicumunaada ma jira mafida lagu sheegay ka maadaama oo aad tiri yaa zaydu yaa zaydudiina samaysay taabicina waa shantaa midkoodin ama waa nacti ama waa tawkiid ama waa bedel ama waa bayaan ama waa nasakh soo ma maxaad samayn ma lafdigaad ka raacini oo sidaa uu damisan yaha ad u damin mise maxalkaad ka raacini sideed ula dhaqmaysaa soo ma hadde intaas ka warramaya marka u fiirsada adaba markaynu nidhaahno tawaabicdii waa shan waxa taabici waa imisa ila socdaada dee niyadoo la soo jeediy u baahan yahy hadii kale waa isku dhex daadanaya tawaabicdi waa imisa soo shan maa waa nacti tawkiid bedel bayaan nasaq haddaba sow shan tawaabicdii maa waxaa ka soo baxaysa mid kasta ima an yakuna maqruunan bial inuu al wato wa ima an yakuna mudaafan iyo inuu mudaaf yahay wa ima an yakuna maqruunan bial walidaafa wa ima an yakuna mujaradan minhuma mayna afarayn darbu arbacati fi khamsa tusaawi cishriin afar shan ku dhufo labaatan baa ka soo baxaya marka mana labaatan ka soo bixi labaatan baa ka so ba labatan kuso ka so baxna od garanasa hadde tawaabicdii maadaamay shan ku noqotay mid kastoo tawaabicdaa kamid afar baa ka soo baxaysa inuu al wato inuu mudaaf yahay inay ku kulmaan inuu labadaba ka qaawan yahay mayna afar afartan u shantii tawaabicda ku dhufatay soo maade cishriin cishriinkani ma sidaasay sax ku wadayihin cishriinkani ma sidaasay sax ku wadayihin may fatanqasimu ilaa halaaثati aqsaami saddex qaybood baa loo qaybinaya labaatanka labaatankaasa saddex qaybood loo qaybinaya ilaa mutacadirin wa ilaa mumtanicin wa ilaa saxiixin baa loo qaybinaya qayb mumtanica iyo qayb mutacadida iyo qayb saxiixa iyo labaatankii loo qaybinaya maxaynu nidhi labaatankii suura qaabkay usoo baxayn hada waad soo ma ma adka de labaatankaas haddaba ma wada saxba caawa maskaxda haddeed meel kala geysa adag taala adoo maran baad ka bixi meesha may wada saxiix maaha saddex qaybood loo qaybinaya ilaa mumtanicin wa ilaa mutacadirin wa ilaa saxiixin saddexaasaa loo qaybinaya mutacadir iyo mumtanic maxay geliyen mutacadirku waa mutacadirun fi luqati kuliha suuragalba maha luqa alcarabiyaba laguma helayo luqa alcarabiyaba laguma aragba waa mutacadirba luqa alcarabiya oo dhan waa mutacadir buu ka yaho lama helin mumtanicuna waa maxay baabkan unbuu mamnuuc ka yahay lakin meelaha kale waa iska caadi baabkan baabulmunaadaha unbu he unbuu mamnuuc ka yahay lakin meelaha kale waa iska sax war masle fanide ya de saxiixuna waa saxiixba de isagu marka mutacadirku waa saddex mutacadirku waa saddex mumtanicuna waa laba laba saddex ugeed shan maxaa soo hadhay shan iyo tobanka kala so hadhay waa saxiix shan iyo tobanka kala soo hadhay saxiix weeyaan mutacadirku waa saddex mumtanicuna waa laba waa shan shan iyo tobanka soo hadhana waa saxiix wey waaya mumtanica haddaynu ku horeyno tawkiid tawkiidkan ka horeyno tawkiidka macnawiga weyanda lafdiga halkaasa dhigda lagu qaybsami jira ma tawkiidka macnawiga tawkiid maqruunu alwal idaafa tawkiid maqruunu alwal idaafiy waa mutacadhir luqa alcarabiya laguma hayo tawkiid maqruunu al ihi waa mumtanic lua carabiya laguma hayo imise mise laba bayaan maqruunu al walidaafina waa mutacadir imise saddexdii mutaadirki saddexdhe saddexdaasi waa mutaadir waa tawkiid maqruunu al wlidaafa tawkiid maqruunu al bayaan maqruunu al walidafa markaa saddexda mutacadilki inaani min atawkiid wawaxidun min albayan soma laba tawkiidkay ka yimaadeeno tawkiidku haddii al iyo idaafa ay iskugu kulmaan waa mutacadil ma jiro soma tawkiidkii hadduu maqruunu al noqdo al ay la socotona waa mutacadil bayaankii hadduu maqruunu al wal idaafo yahayna waa mutacadil imsana saddexdii mutacadilkaa mumtanica soo qaado mumtanicuna waa laba mumtanicuna waaba laba labaduna waxay ka yimaadaan bedelka bedel maqruunu al walidafa bedelku hadduu al iyo idaafo wato waa mumtanic waa mumtanic bedelku hadduu maqruunu al yahay ee u fiirso bedelku hadduu maqruunu al yahay hadduu bedelkii maqruunu al yahayna muxuu noqday mumtanic buu noqday mumtanicina labadaasu noqonaya mumtanicna labadu waxay ka imanayaan bedelkay ka imanaya waa bedel maqrunu al walidafa bedel maqrunu al walidafa iyo bedel maqrunu al ah maxaanayna shantaasi waa saddex mutacadida iyo laba mumtanica hadda u fiirto waxaan halkan laga soo saari karin halkan adkaanaysaa moogta halkan dib ugu noqoto kitaabkii bas isla dhex laaqmaysa mutacadirkii muxuu ka yimiday laba tawkiida iyo mid bayaana ah, iyo mid bayaana way isku dhex dadanayaan moogta mumtanicina muxuu ka yimiday laba bedel laba bedel laba bedel saxiixi u kaalay saxiixa saxiixnimada laguma daynaye maxaa soo haray horta shan iyo toban soo maa shan iyo tobankaa saddex qaybood baan haddana usii qaybinana wax maa yatbacu lafda walmaxallaa wax munaadiyi ka raacaya lafdiga iyo maxalkaba ka addoontaad ka raacin karta waa sideed ya waa sideed wey lafdigana waad ka raacin kartaa oo lafdigiyaagi lagu binaysay amasna waad damayn kartaa de damaad saaraysa laakin damadan aad saarta waa maay waa xarkatu itba sheekh iska ilaali maxalkana waad ka raacin kartaa mansuubaad ka dhigi ila bedel eh, munaadaha ayaa fi maal nisbe yaale markaa sideed maxay noqdeen maa yatbacu lafda wlmaxalla lafdigii maalkii bay ka raacaya saddexna waa maa yatbacu lmaxalla wax maxalkun ka raacaya saddex sideed u gee koob iyo toban maxaa hadhay afar soo maa afarna waa kal munaada almustaqili waa munaado madax banaan waxaad ka soo qaadaysaa xarfunidi inuu iyaga ku jiro oo kale se munaaduu yahay ad ula dhaqmaysaa hadduu munaadu mucrab aha iyo haddii uu iyo hadduu mabni ahaaba de shan iyo tobankiina waxaa loo qaybinayaa saddexdaasaa loo qaybinaya maxaan idhi shan iyo tobanki maxaynu u qaybinaa saddex sideed waa maa yatbacu lafda walmaxalla lafdiga iyo maxalkaba waad ka raacin kartaa saddexna waa ma yatbaculmaxalla maxalkun baa laga raacinaya afarna waa kalmunaada almustaqili munaado madax banaan oo kale warkuma caddo ya maa yatbaculmaxallaha yara balhan soo qabsana isagaa saddexe nactun mudaafun bayaanun mudaafun tawkiidun mudaafun saddexdaas waa maa yatbacu lmaxalla nacti waa duu mudaaf nactigu hadduu mudaaf yahay bayaanun mudaafun bayaanku hadduu mudaaf yahay hadda almowta ka ilaali de waa mudaaf keliywn nacti mudaafa iyo bayaan mudaafa iyo tawkiid mudaafa maxaad samaynaysaa intooda maxaa ka laga racinaya sheekh ma halkaad ka racinaysaa qul illaahumma faatira asamaawaati qul dhe nebi moxamedow allaahumma allow fair sama allahaasoo fair samaawaati iminka allahu waa munaadihi waa mebni fairaad ka sifaysay xageed geenaysaa marka de xageed kula socotaa dee waa nacti muaafa soo maa fair muaaf asamawati mina mutaafilan muna nacti muaafu kaa noqon ma xalkaad ka raacinaysaa fairu ma odhan kartid marka islfan warku ma caddo nactun muaafun bayaanun muaafun tawkiidun muaafun maalka keliya ka raaceen maalka keliya ayay ka raaceen waaya saddexdaas waa saddexdii maalka afarta kale affuda soo qabsa iyagana afarta kalmunaada mustaqilia ah. badelun muaafun iyo badelun mujaradun min alwal iaafa waa kalmunaada mustaqili nasaqun mudaafun nasaqun mujaradun min alwal idaafa kalmunaada almustaqili war kuma addo ya maxaan idin idhi bedel hadduu mudaaf noqdo maxaa loola dhaqmayaa sidii munaado u ah munaada saa ula dhaqantaa hadduu mabni yaana dee mabni sida xarfunida inuu ku jiro oo kale un ka dhig isaga xarfunida inuu ku jiro oo kale un ula dhaqan haddii bedelkii mujarad min alwal idaafo iyo aliyo idaafa ayna ku jirin sidiisi yahayna kalmunaada mustaqil la dhaqan ya saciidu kurzu eega ka waran kurzun ma odhan kartid de ya saciidu kurzu ee kursina soo bedel maa ya dee saciidu soo dama kali isma saarno soo ma binaysna kursina waa soo kale inuu xarafki ku jiro un kale un ka dhig ya ya saciidu abaa cabdallahi maanad kalmunaada mustaqil la dhaqman kalmunaada mustaqil waa loodhan maya cadafkii cadfu nasq ahaa hadduu mudaaf yahay nasaqun mudaafun cadfu nasq idaafaysan iyo nasq mujarad min alwal idaafa maxaad ula dhaqmi kalmunaadal mustaqili afartaasina ku daadi maxaa soo hadhay marka sideed baa soo hadhay soo ma ya sideedii ma yadfacu lafda walmaxallo ahaa nactigi bilowbal nactiga nactigaga maxaan ka haynaa isaga hal keliyaan ka haynaa de nactu mutaafun keliyan ee waxaan ku kala calaamadsanaadaan nacti maqruunu ala ah. iyo nacti maqruunu alwal itaafa iyo nacti mujaradu min alwal idaafa waa imise saddexdaasiba waa maa yatbacu lafda walmaxalla imisanayna sow saddex ma ayno saddex allahuma salli calaa maxamed maxaa yimiday tawkiid mujaradun min alwal idaafa tawkiidku hadduu al iyo idaafe ka maran yahayna uge kaana ya so afar maaha tawkiidka hadda u kaa dhamaada badda tawkiidka u kaa dhamaada maogta tawkiidka hamu dhamaan tawkiidkii aag tawkiid maqruuna alwale daafi muxuu yahay mutacadir dhade tawkiid maqruuna alayna mutacadir dhade tawkiid mudaafina maa yatbacu lmaxalla dhade maxaa soo haray tawkiid mujarad min al wlidaafa halku galay maa yatbacu lafda wlmaxalla nactigaa inoogu soo xigay soo ma kolba qaar baan ka takhalusanahay nactigiina halbaa hore aan u sheegnay halkaas muxuu ah ma yatbac maal mxuu aha nactu muaafun maxaa saaray saddex dhade saddex baa saaray saddexaasi muxuu yahay nacti maqrunu al ah. nacti maqrunu alwal idaafa nacti mujarad min alwal idaafa halku galaysna maa yatbacu lafda walmaxalla maxay noogu xigay nasaqi ku xigsi nasaqii maxaynu saarnay nasaqii labaan saarnay nasaq mudaafa iyo nasaq mujarad min alwal idaafi halku maray kalmunaadal mustaqili dhade kalmunaadal mustaqili haye nasaq maqrunu al nasaq maqrunu al iyo nasaq maqrunu alwal idaafa nasaq labadiiba ay wada socdaan nasaq maqrunu al iyo nasaq maqrunu alwal idaafa labadaasna xaggee raaceen ya maa yatbacu lafda wlmaxalla haye maa yatbacu lafda walmaxalla imsaan gaaya nactigiyo saddexa saddex dhe tawkiidka ugeyso laba tawkiidka hal ogeyso afar dhade nasakio laba lix maxaa ku haray laba labadaasina halkay ka mena ah maad garanaysaa ya bayaankii wey bayaan maqrunu ala ah. bayaan maqrunu ala ah. muxuu noqonayaa maa yatbacu lafda wlmaxalla bayaan mujarad min alwal idaafina maa yatbacu lafda wlmaxalla sideeddiisi imahaysid ya sideediis odayga haystaa waay markaa ma adka insha alla kollay dacan jilabka ka qodan doondiina ilahaasuu noqon doonaa haddaba waxaa adag sheekhu isku dhex daadiya sidii loo soo saari laha matniga laftigiisa kama soo saaran karaysid matnigan kugu qoran laftiisa haddaad ufiirsa is tirahdid wuu adkaanaya saad uga soo saarata qaabkaan u qaybnina waad fahamteen bay la tahay soo ma waa basiid bay la tahy bal hadda ha isku dayna haddaba waayahay wuxuu yidhi sheekhu faslun wayujra mise wayajri buu ku qoraya wayujra soo ma wayujra wayujraa waa la socodsiindhe hadda muslima ka lamaystin waa sax wayujraa waa la socodsiin ah. indhaha ku dulqalajiya haddii kale waa ka kax wayujraa waa la socodsiin ma taabic taabicaasoo ufrida la keli yeelay qalinkana la hayso min alidaafati wa al idaafo iyo al baa laga keli yeelay ila soco wayujraa waa la socodsiin maa taabic ufrida la keli yeelay maxaa laga keli yeelay min al walidafa taabic al iyo idaafo ka maran bood aw udiifa maqruuna baashi iskaga bood maagaasoo min nacti lmabniyi ay min nacti lmunaada munaadaha nactigiisa ah munaadaha almabniyi la bineeyey wa tawkiidihi munaadaha mabniga ah tawkiidkiisa ah wa bayaanihi munaadaha mabniga ah bayaankiisa ah iskaga bood calaa lafdihi ay calaa lafdi munaada munaadaha lafdigiisa lagu dureerin aw maxalihi ama maxali munaada lagu dureerin ya warkuma caddo maxaan haynaa halkaa nacti mujarad min alwal idaafa tawkiid mujarad min alwaliaafa bayaan mujarad min alwaliaafa saddex minan saddexdaasi maxaad ku dureerinaysaa calaa lafdihi aw maxalihi munaadaha ama lafdiga ka raaci oo siduu u godan yahay munaaduhu u god ama maxalka ka raaci oo isaga mansuub ka dhig munaadaha fi maal nisbe yaale maxaan haynaa saddex baan haynaa saddexdaasi waa maay maa yatbacu lafda hadayafa kan walmaxalla waayahay ku noqo haddana wa yujraa waa la socodsiin ma taabic ufrida la keli yeelay min alidaafati idaafo laga keli yeelay maqruunan xaalow yahay baa idaafo laga keli yeelay dha iminka bial alla la xidhiidhiye maxaa ku jira imika al baa ku jirta waa maqruunu al weeyaan maagaasoo min nacti lmabniyi ah munaadaha mabnigaa ah, nactigiisa wa ta'kiidihi tawkiidkiisa ah wa bayaanihi bayaankiisa ah wa naskii ku dar iminka naskiisa nask almaqruni baalay wala socotaabe alaa maal alaa lafdi o maxali ku socotay imikana lafdiga iyo maxalkaba kaga socotay sheikh imisaan haynaa nacti maqrunu al wa ma yadfacu lafda ya wlmaxalla wa tawkiidi tawkiid maqrunu ali waa mutaadir tawkiid maqrunu ali waa maxay mutaadir xabad baad ka haysataa sba durba wa bayaanihi bayaan maqruun alhina waa ma yatbacu lafda wlmaxalla saddexdii hore xabada nacti afar xabada bayaanka uge shan baad haysaa wa nasaqi nasaq maqruun alhina waa maa yatbacu lafda walmaxalla uge ya lix baad isaga u haysaa maa yatbacu lafda walmaxalla maxaad u haysaa lix baynu u haynaa mutacadilkiina maxaan u haynaa hal baynu u haynaa ku noqo wa yujraa waa la socodsiin ma taabic ufrida iskaga bood iminka taabcaasoo udiifa la idaafeeyey maqruunan xaalow yahay la idaafeeyey mid lala xidhiidhiyey bialal kaasoo min nactilmabniyi ah wa tawkiidihi ah wa bayaanihi ah wa nasaqihi ah calaa lafdi aw maxali ku socotin lagu socotin lafdiga manaado ama maxalkiisa halkana maxaan ku haynaa afar nacti maqruunu alwal idaafiyi waa maa yatbacu lafda walmaxalla u gee sheekh toddoba tawkiid maqruunu alwal idaafiy waa maxay mutacadil hal baad haysatee kaana uge labo bayaan maqruunu alwalidaafi waa mutacadir saddexdiisi waad laasatay ah, nasakh maqruunu alwalidaafina waa maa yatbacu lafd almaxala sideed sideeddiis waa astaaye sideeddii maa yatbacu lafd almaxala maananaysan saddexdii mutacadirkiina maananaysan ka gudub intaas ka dhaaf adaba wamaa udiifa dib iskaga noqo xaggaaga dambe usii soco wayujraadii qaado wayujraa waa la socodsiin maa taabic maagaasoo udiifa la idaafeeyey mujaradan xaalo u yahay mid laga qaawiyey min al al laga qaawiyey dib u noqo kaasoo min nacti lmabniyi mabniga nactigiisa ah min nacti mabniyi ay min nacti lmunaada mabniyi buu macnuu ka dhigan yahay munaadaha mabniga nactigiisa ah wa tawkiidihi munaadaha mabniga tawkiidkiisa ah wa bayaanihi munaadaha eh, mabniga bayaankiisa ah alى maalihi ay alى maal munaad munaad maalkiisa ku socotiy imsa saddex saddexdaas maad garanaysaan nactun muaafun tawkiidun muaafun bayaanun muaafun maxay ahaayeen maa yatbacu lmaxalla saddexdii ka raacayay maalka saddexdii maalka ka raacayay waayahay wa nactu ayin calaa lafdihi inta mina soo dhex geliyey ayu iyada ayu baa munaado noqday waxaa taabica qaadanaya waa ayuba munaada taabicna waa loo sameeyey afar shardi baa loo shardiya afar shardi ayaa loo shardiya shardiga koobaad ayu marka munaade iyadoo ay noqonayso taabicna loo yeelayo o albinaa cala tami waa in dama lagu binayo sow laba ma sow ko ma shardiga labaad waa an yuqtarana biha tanbih haw tanbihna waa in lala xidhiidhiyo imisa labadhade waa in la nactiyeeyo nacti la daba dhigo nacti iyaguna saddex mid buu noqon ismu ishaare aan kaaf wadan darafna aan ahayn maya ismi alwata sida ya ayuha naasu ya ayuha nabiy oo kale ismi mawsuula alwata aladiina iyo aladi oo kale saddexa mid buu noqonaya soo saddex uma haysan shardiga afraad waa an yutbaca fi lafdi lafdiga waa in laga raaciyo iyada lafdiga soo lafdigeegu ma bedno lafdiga ya ayuha nabiyu maad arag ya ayuha naasu weli maad arag dib ugu noqo ya ayuha rasuulu lafdigaa laga raacinaya iyadoo ay fududtahay soo ma ka soco wyujra waa la socodsiin nactu ayin ayin nactiyaga waa la socodsiin calaa lafdihi lafdigiisa lagu socodsiinaya lafdiga ayu oo munaadaha ah ayaa taabicigana lagu socodsiinaya lafdigaa laga raacinaya wey macnihii war kuma caddo wlbadl mujaradu wlbadl mujaradu wlbadelu bedelkii bedelkii almujaradu laga qaawiyey min al al laga qaawiyey wanasaqu iyo nasaqii almujaradu laga qaawiye min al al laga qaawiyey kalmunaada lato kalmunaada munaadihi ayay lamid yihiin munaadihii almustaqili madaxa banaana mulaqan xaaluya munaaduhu mid lasii daayay o ama mucrab ha noqdo ama mebni ha noqdo halkan maad garanaysa eh, eh, bedel bedel muaafa iyo bedel mujarad min al wala idaafa halkan ku wada jira ya mujarad min al kolkuu mujaradku yiri labaa soo gudagelaya mujarad min al wala idaafa iyo inuu muaaf yahy labadaasa soo gudagelaya muaaf khaasa un yahay iyo inuu al iyo idaafa ka madhan yahay labadaasa soo gudagelaya markaa bedel mujarad min alwal idaafa iyo nasaq mujarad min alwal idaafa eeg bedel mudaafa iyo bedel mujarad min alwal idaafa iyo nasaq mudaafa iyo nasaq mujarad min alwal idaafihi kalmunaadal mustaqili afartaasina maxay noqdeen kalmunaadal mustaqil bay noqdeen warku ma dhamaystidna jaraa mawfida lagu shega wa kaa warkiisu adaba jaraa mawfida lagu sheega waa intaa weyi sheekh markaa sharxiisii baa kugu dhimantay sharaxna yar xoogaa yar laqmaynanaya bismi llah haadaa kan bu yidhi sheeku kan ala fasliya fasalkii macquudun mid loo guntay weyi maadka markaa soo ma waa intaaso iska eegtidun wey maadka haadaa kan kan alfasliya fasalka macquudun waxa loo guntay liaxkaami taabici munaada munaadaha ka raacaya axkaamtiisa loo guntay munaada waan kasoo sheekeynay taabica axkaamtiisi weeyaan maadaama oo axkaam gaara aynuu sheegnay ayaa sida halkan loogu sheegaya isaga walxaasil warka murtidiisu ana almunaada munaaduhu idaa kaana haddii uu yahay mabniyan mabni haddii uu yahay maxay naga baxay hadduu mucrab yahay ka waran sheekh taabicisnu waa saddexdii hadduu nakir ayr maqsuda yahay iyo hadduu yahay mxuu ahaa muaaf ama shabi daada ka saar oo wa kaana uu yahay taabicuhu munaadaha taabiciisu nacta nacti uu yahay aw tawkiidan ama tawkiid yahay tawkiidkaasoo macnawiyan macnawiya aw bayaanan ama bayaan u yahay aw nasaqan ama nasaq u yahay nasaqaasoo maqruunan yani lagu dheehay oo la geliyey bilalifi walaami alif sidee kaloo halkan laftiis kugu dhex daadsan tahay adaa kala maran dooneen oo wa kaana uu yahay maca dalika arrintaa la jirkeega mufridan mid laga keli yeela can alidaafati idaafo aw mudaafan ama mudaaf yahay walaal buu mudaaf yahay fiihi dhexdiisa alalifu walaamo ay ku sugan tahay jaaza waxa banaan fiihi taabica alrafcu rafca ayaa ku banaan calaa lafdi lmunaada munaadaha lafdigiisa lagu rafciyo wanasbu nasba ayaa ku banaan calaa maxalihi calaa maxali munaada lagu nasbiyo waa sideedid sideed ma adka marka waa sideedii tusaalayaashu ku siinayaa eeg taquulu waxaad odhanaysaa fi nacti nactiga waxaad odhan yaa zaydu zaydow zaydkaasoo adariifu dhugle maskax badan birafci baad ku odhan wdariifabaad odhan binasbibaad ku odhan tusaalean ugu horeys adid faant wax kalena waa lamid u fiirso adaba yaa zaidu iminka waa maxay oo ya zaid mahay yaa xadfunido maynayn zaydkani waa maxay isago munaado ma aha waa munaade mabniu cala dami fi maxali nasba ile waa mufrad calame haddaba adariif soo taabic maaha iminka muna nactihayn waxaynu ku dhafarna waa intan eega adaba adariif waa maxay waa taabic taabiciyuu ka yahay iminka dee nacti buu ka yahay ile waa inaad u abtiriside nacti buu ka yahay haddaba maxaan samaynaa maadaama oo munaadihii uu yahay mebni mama lafdigaynu ka raacina le kan lafdigii damba ku binaysane mise maxalkaynu ka raacinaa maxalkaa fi maxal nisbe yaale halka laisku haya waa halka ya markaa u fiirso nacti maqruunu ali muxuu ahaa ma yatbacu lafda wlmaxalla lafdigana waad ka raacin kartaa waxaad odhan ya zaydu ahariifu maxalkana waad ka raacin oo ya zaydu ahariifa labada waa odhan kartaa marka da warkumahdo mise waa adayg wuu dhib yaryahay aariif markaa waa maxay waa nacti mansuubu calaamatu nasbihi fatxatu muqadaratun cala akhiri manac min duhura ishtiqaalulmaxalli bixarakat litbac aariifu damadana moodin in la bineeyey waa xarakat litbac weey ila zayd laftigiisaad raacise aariifada dambana way kugu caddaayba warkiisu ma caddo kaasi waa nactigii wa fi takiidi tawkiidkiina waxaad odhan yaa tamiimu tamiimow ajmacuuna dhammaantiin wa ajmaciina dhammaantiin la soco waa twkiid ya tamimu waa munaadi ajmacun waa maxay waa twkiid twkiidkana waa macno welile waad la socotaa haye muxuu yahay marka twkiidku markuu ahaa maqrunu al waliaafa iyo markuu ahaa maqrunu al iyo markuu ahaa maqrunu al muxuu nohay mutacadir bu aha lama hayaba markuu yahay mujarad min al waliaafa iyuu ahaa maa yadfacu lafda walmaxalla waa ajmacadan ajmacadan mn ya alla ma wadato idaafana ma wadato may wadataa sheekh de marka ajmacuunana waad iska odhan kartaa ajmaciinana waad iska odhan kartaa de ajmacuuna tiraad maxaad ka raacisay lafdiga haddaad ajmaciina tirin maxaad ka raacisay maxalka war kuma caddo kaaso wa fil bayaani bayaankiina waxaad odhan ya saciidu saciidow kurzun kurziyow wa kurzan kurziyow baad u fiirso waa bayaan yaa saciidu saciidow kurzun ah wa kurzan ah le waa bayaan haddaba u fiirso kurzun eega xagge ka raaci muxuu horta waa maxay horta waa bayaan bayaan mujarad min alwal idaafi muxuu ah bayaan mujarad min alwal idaafi ma yatbacu lafda walmaxalla buu ahaa de ma yatbacu lafda walmaxalla buu ahaa markaa kurzun hadday tirahda halkaad ka raacisay lafdiga kurzun hadday tirahda xaggeed ka raacisay mahalka ya bayan u fiirso hadda bayan maqrunu alwale daafina muxuu ah mutaadir dade bayaan maqrunu al keliyiina ma yatbacu lafda walmaxalla dhade bayaan mudaafina ma yatbacu lmaxalla unbua waayo wa fi nasaqi nasaqiina waxaa oran yaa zaydu zaydow wo waan inigu dalaalka wadaxaaku waynu idhahde yaa zaydu zaydow wadaxaaku daxaakow wadaxaaka daxaakow baad iska odhanaysa labaduba banaan halkana waa maxay <laughs> waa nas nas waa casru nasde ya nas maad iska ilaali waa nas waaya haddaba casru nas haduu maqruun al yahay maxaa la ya lafdiga iyo iyo maxalkaa laga raacinayay waa nas maqruun al ah nasaqu hadduu muaaf yahay ama uu yahay maay mujarad min awal idaafana muxuu ah kalmunaad mustaqil kalmunaad mustaqil buu ahaa waa yahay qaala haaciru shaacirkii wuxuu yidhi yaa xakam lwariu can cabdilmaliki buu yidhi qeybta maynu dhamaystiraa intaas ma iska laqmaysanna marka ya xakm lwariu an cabdilmaliki ibn aqiilkii meelaasaan ugu tegi doonaa ya xakamu mu qoryad ya xakamu xakamow buu idhi ya xakamu lwariu can cabdilmaliki miraatha axsaabi wajuudin munsafik saasuu noqonaya biidku waa intaa intaasaa lagu dhamaystiraya wuxuu ka dhaxlay waa maxay waa miraatha axsaabin wanaag iyo nasab wanaag dhaxalkii wajuudin iyo deeq munsafikin shubmaya munsafik shubmaya lakin maxalshaadkani waa intan hore yaa xakamu xakamow xakamkaasoo alwaarisu dhaxlay can cabdilmelik cabdimelig dhaxlay cabdimelig ibn marwan eegmad la haysataan yaa xakam waa munaadaa caaw hebeloodi way hadheen soo ma aragtid waa maxay waa nacti nati maqrunu al mxuu ah maa yatbacu lafda wlmaxalla marka maxay noo banaan alwaria alwariu alwariu lafdigaad ka raacisay alwariana maxalka oo lagu fududaade ruya waxaa la weriyey birafcilwariu baa lagu weriyey wa nasbihina waa lagu weriyey wa qaala laakhar mid kale wuxuu yidhi fama kacabu bnu mamata wabnu arwa biajwada minka ya cumar ljawaada fama kacbu kacab kacabkaasoo ibnu mamata maamo inankiisa wabnu arwa iyo ibnu arwa bijwada kuwa ka deeqsisan maaha minka adiga yaa cumaru cumarow cumarkaasoo aljawaada deeqsiga aho cumar ibn cabdicaziiz wuxuu soo qaatay min ajwaad alcarab almashhuuriin raggii ugu deeqsisanaa waa kacab ibnu maama mid laodhan jiray mid waa ibnu arwayo waa cuثmaan ibnu cafaan wey kuwa marka u fiirso maadani waa tiida xijaaziyad ahayd kacbu dee waa ismigeedii ibnu de maamo waa mudaaf ilayhi waxa u diidana waad garanaysaa ibnu arwana iskaga cadafte dee biajuuda khabarkiiga sow ba lama gelin jirinba warku kaama dhamaystirna maxalshaahidka laakin u oo ya ya cumaru aljawaada cumaru waa munaadihii mabni caldama ahaa fi maxal masba aljawaadu warkuu ka taagan yahay mowti aljawaada buu warku he ka taagan yahay sheikh marka maxaa la odhanaya aljawaada dee aljawaada waa nacti nacti maqruun ali muxuu ya ma yatbacu lafda wlmaxalla wa kade hadda wuxu yidhi halkan walqawaafi qawaafida waa beytka dabayaaqadiisa mansuubatu mid la majmuuy abyaadda beytkan uu ku jiray qawaafidiisa dambey ku dhamaanayaan baa mansuubo ahayd sidaa darteed ba aljawaado loo yidhi kolkaa dee ka hore waxaad kuso baratay laakin inuu godan yahay kana maxaa alaa yaa zaydu wadaxaaku siira faqad jawastuma khamra ariiqi baxruwaafil ahaa kana waa baxruwaafilow alaa baraaruga yaa zaydu zaydow wadaxaaku daxaagow daxaak baa la dhaha moogta siraa waar socda fada haddii doonti tacliiliye ka dhigo waayo faqad jaawastumaa waxaad ka gudubteen khamara ariiqi ariiqa xidhkiisii inagu kayntaynu naqaanayo khamara ariiqi ariiqa halkii kaynta ahayd ee ku qarnisa ma garanaysid halkii waad ka gudubtay iska socda weeyaan alaa yaa zaydu zaydow wadaxaaku daxaagow siiraa socda faqad jaawastumaa dhab ahaan waxaad ka gudubteen khamara ariiqi jidka waxa weeyaan hawdkiisii ama kayntiisii iska dhe kayntaan nau garanana ama xidhkiisiiba soo xidhkana ma garanataan ama jikdiisii way fara badan tahay de af somaaligu fara badan yahay waaya maxaalshaalika lakin maad garanataan imika yaa zaydu maqrunali mxu ma yatbacu lafda wlmaxala wadaxaaka wadaxaaku ma dhamaystirna warku wa qaala allahu tacaala ilaahay sarreeye wuxuu yidhi yaa jibaalu buurihiow awibi celceliya atasbiixa tasbiixda celceliya machu ay maca daawuuda halkaa habeenkii hore inan maca sulaymaana idhiba suuragala cid soo dhegaysatid ma jirto ya cashirkaba dib looma raajico haye maca sulaymaana idhi soma ya Ah, de inad soo sheegtaan weyaan wixii khaaya hoos mar ile waan gefi karnaa yaa jibaalu buurow awibi celceliya atasbiixa tasbiixda celceliya machu daawuud maciisa wayra shimbirtiina celceli <laughs> ya wayra shimbirtiina halkeen ku cadfay may may yaa jibaaluda de nakire maqsuda maynaan waa nakire maqsuda maynaan nakire maqsuda kana lamid tahay mufradcalanka mayna lamid ahayn markaa watayra jibaale maxalkan kaga cadfay de jibaalan kaga cadfay ayaan maxalka kaga cadfay waay mna adfin mna alwadan ya wadaxaakabu lamid ya wadaxaa ku tahay watayra mayna mayna sahayn waa sax ille wa ma yatbacu lafd almaxal iyaduna soo gelaysa ile waa cadfu nasq ile wa quri'a waxaa la akriyey qur'aanan akrin baa la akriyey shaadan oo shaada watayru baa la akriyey watayru baa la akriyey whaadihi tani haddaba amilau mufradi mufradka tusaalayaashiisii weyd bu sheekhu wakadalika saasoo kale waxa ah almudaafu ka la idaafeeyey baa ah alladii mudaafka oo fiihi mudaafka dhexdiisa al ay ku sugan tahay taquulu waxaad orani yaa zaydu zaydow zaydkaasoo alxasanulweji wejiga u wanaagsan walxasanalweji wejiga u wanaagsan waa alxasan waa maxay sifa mushabaha loo tiiriyey faacilkeediiba de faacilkeedi ba loo tiiriyey faacilkeedi ba loo tiiriyey ismiga faacil isaga mafcuulkiisa loo tiriyaa moogta ismu faacil baa la daafiya haddaad maqashid mafcuul baa loo daafiya faacil looma daafin war kuma dhamaystirna waxaan faacilka loo daafiya waa maxay sifa mushabaha la dhasha waka haddaba u fiirso yaa zaidu alxasanu weji imika waa maxay nacti maqruunu alwal idaafiya muxuu ah maa yatbacu lafda wlmaxala saa darteed ya zaidu alxasan alwaji alxasanu lwaji jaaza wajaaza marna lafdigun baad eegtay marna maalkii unbaad eegtay qaalo shaacir wuxuu yidhi ya saaxiyaada daamir lcansi intaasuu noo qorayaa kalena aduu ku qori doona meelaha kasi eego yaa saaxi saaxiibkayo buu yidhi yaa daa kanow kan adaamirulcansi halihiisa xooggali ay bog laalan yihiino ma ciis bu ku qoraya ciis cid uu qoraya ma jirto ya ciis ma qorayo muxuu ku qoraya ciis ah, ansi haddana waa hash xoogale ciis haddalena waa cadaanka weyn ciis cadaan ku noqonayo ah, caysaa caysaa waa ta keliya cad ciisna waa kuwii cadcadaa baydaa waa ta keliya cad biidna waa kuwii cadcadaa ah, baydaa biid baa lagu jamciya mota caysaana ciis baa lagu jamciya marka yaa saaxi saaxiibkayow yaa daakanow kan adaamirulciisi geeliisa cadcadi ay bog laalan yihiino ama geeliisa xooggeliy ay bog laalan yihiino maxalushaadka ka raacda adu ya daadan iminka waa mahay muna mufrad ahayn maa nin lagula hadal ya haye fi maxal nasbe muna olin maxaa la samaynaya marka addaamiru maan laga sifayn nacti maqruunu alwal daafi muxuu aha marka maa yatbacu lafda addaamir alcansi addaamirualcansi labadaba banaan abubakar umala wad yaabta caawa yurwa waa la wariyaa buri sheekhu birafci daamir baa lagu wariyaa wanasbina waa lagu wariyaa war kuma cadda ka soco fain kaana taabicu taabicu hadduu yahay buuhi sheekhu taabicaaso min haadihi tani kamida tan alashyaaya ashyaada mudaafan mudaaf haddii uu yahay walxaal bu mudaaf yahay laysa fi dhexdiisa aanu kusugnayn alalifu walaami alif iyo laam waa mudaaf lakin alif iyo laami kuma jirto garanataan maa yatbacu muxuu ah almaxalla ba halkan ka gelaya maa yatbacu le almaxalla waayo fain kaana hadduu yahay ataabicu taabicu min haadihi tani xaggeeda xaaladw ka ahaday tan alashyaaiy ashyaada mudaafan mudaaf haddii uu yahay walxaal bu mudaaf yahay laysa aanu ahayn fiihi taabica dhexdiisa alalifu walaamu alif iyo laami jawaabkii waa tane tacayana waxaa caynoobaya nasbuhu in la nasbiyo cala almaxali ijraan cala lmaxali socotiin lagu socotiinayo maalka munaadaha lafdiga iska ilaali moogtaa imika maalkaa lagu socotiinaya ka qawlika waa odhaahdaadiyo wixii lamid ah aad tidhahdid yaa zaydu zaydow zaydkaasoo saaxiba camrin camar saaxiibkii ahow ya saaxib camrin iminka waa maxay waa nactidhade laakin muxuu wataa waa mudaaf keliya de alma wata muna mudaaf keliyahan ya waa mudaaf maxaa la samaynaya marka maxal keliya laga raacinaya nactun mudaafuna halkii lagulaawaya nactiga mudaafki maxalka un baa la eegaya saaxibu ma banaano maxaa waajiba saaxibo un baa waajiba wa yaa zaydu zaydow abaa cabdallaahi ah abaa cabdallaahi ah abaa cabdillaahi ah yaa zaydu zaydow abaa cabdillaahi ah kana waa mahay bayaanun muaafun manaan bayaan muaafa bayaan muaafa muxuu ahaa isna maa yarfacu maxallon dhade ma banaano abu cabdilaahi isku odhan wayaa tamiimu tamiimow kulakum dhammaantiinow ow kulahum ama dhammaantoodow kan waa maxay tawkiidun muaafun tawkiid muaafa munayn tawkiidka muaafka muxuu ah maa yadfacu lmaxalla saddexdaas maxay ahayn ma yatbac maal muxuu idin daba dhigay waya zaydu wa abaa cabdillaahi muku daray maxaad samayn lehda markaa ega maxaad ohan leh maad ku dari lehed weli nimudhaadhicina laguma darayo dee kansayr iska gasho intaasi waa khata ya sababtoo ah maa yatbacu maxala saddex un mana nactun muaafun bayaanun muaafun tawkiidun muaafun halka maad garanaysaa imika wa abaa cabdillahi waa maxay nasaqun muaafun yuu ahaa kalmunaada lmustaqili muxuu ahaa kalmunaada lmustaqili munan markaa kuma jiro halkan waya zaydu zayd waaba cabdlah waaba cabdilahi waa kelminada mustaqbil ka so qaala lahu tacaala ilaahay sareeye wuxu yihi qul waxaa dhahda nebi moxamedow allahumma allahumma ya allahu allow saasaad ohanaysaa mogta allahumma allow allahumma ya allahumma saas iska idhahdan mogta inta yaadi soo qadarama adana mimka iska keena ma suuragal ba waas maxaa ka imanaya meesha ijtima ciwad wlmacwad canhu ciwad miimtan imika waa maxay allah waa maxay maad garanaysaa waa munaada mamnuuc cala dama walmiimuna ciwadun can xarfi nida iyay ka ciwad tahay yaadi bay ka ciwadtahy maogta yaadi bay ka ciwad tahay marka markaad macnaynaysa haddaad yaadi soo qaadatid iska ilaali miimka dambe allahuma ya allahu allow dhate ila yadi baad keentay naabka laga ahay miimkaas kusoo celinta waa khatare allahaasoo faatira samaawaati samaawaadka abuuray walardi iyo dhulkow hada huwa he madhab mubaridi madhab zajaj saasay ku tegsan iyagu in nacti laga dhigayo qul ilaahuma fair samaawaati faira ya faira kuwa culimada kalena waxay leyihin madhab khaliil iyo siba weyne waxay leeyihin me isaga laftiisa munaado xarfinidii baa ka go-an qul dhe allahuma allow fair samaawaati ya fair samaawaati h ah, isku godin bade fair waan kaidhe fair samaawaati ya fair samaawaat saasay leeyihin labada isku eh, khaliil oo sheekii iyo sibaweyo ardaygii waxay leeyihin waa munaade isaga laftiiso mubarid iyo zajaajna maxay leyihin waa nacti waa nactigan caawa aynuu soconay allahuma allow ya allahuma allow allahaasoo fair samaawaati bay noqonaysaa marka marka u fiirso muxuu muaafa nactun muaafu muxuu ah maa yatbacu maal maa <laughs> yatbacu maxalla keliya ba de fatira bay noqonaysaa marka maxalkun baa la ilaashanaya oo xarfunidi iyo almay kulmaan horta ya oo xarfunidi iyo almay kulanta horta ya may kulmaan horta yajuusu fi alaaati masaa'il saddex masalo keliya ayay banaan tahay inay kulmaan lafduljalaalati ka dhaha ya allahu ad iska odhan karta maxkiy qawli alcalam almaxkiyu fi ljumla ya ya rajulu qaiman baa ska ohan karta ya rajulu qaiman baa ska ohan karta iyo daruurta shicirka bes waa inta markaa daruurta shicirka walkiisa waa labada masleba waa calam maxkiy ljumala iyo iyo iyo laftul jalaalaha iyo daruurta shicirka waaba intaa weyan ka soco marka naxtu ayima lakin gagalne moogta wuxuu yidhi wain kaana hadii yahay ataabicu taabicu hadii uu yahay nacta nacti hadii uu yahay licayin ayin hadii uu nacti u yahay tacyana waxaa aynoobaya rafcu taabicana rafciyo cala lafdi ijraan cala lafdi socodsin lafdiga lagu duraarsiinayo ka qawlihi taala ilah sareeye qawlkiisa waayuu yidhi yaa ayuha naasu dadki yo yaa ayuha nabiy warkeega wuu fuduya yada ayu ay munaado noqoto taabicna aad u yeeshid taabica lafdiga ayuu ku duraarsiida laayubaa munaadiye godum afar arimood baaba waajibaya iyada soo ma markay munaada noqoto afartaas maaa albinaau cala tami horta iyada damba ku bina ya ayude waa talabaade wa an yuqtarana biha tanbih ya ayuha soo mar kasta lama xidhiirsana meela ka go-anta weli maad aragteen waa ta saddexaada nacti baa loo sameeya nactigaa loo samaynaya waa maxay saddex mid ismu ishaare ya ayu hada ya ayu hada ayu hada ira fi lmumadadi waa kii lahaa darfa ibnu cabd albik macalaqaadkan ku gaari doona haye iyo ismi alwata ismu jinsi iska noqon kara ya ayuha naasu ya ayuha nabiyu ah, ya ayuha nas ismu jinsi ya ayuha waa calam haye iyo ismu ishaara ma laba ya ayuha aladi ya ayuha aladiina aamanuu weli maad u fiirsatay mayna saddexdaas ma looga dhigaabada saxiix wala la ka u dambeeyana waa an yutbaca fi lafti waa in laftiga laga raaciyo ayubna adeegina halkaasu kaaga dhamaaday warkuma dhamaystirno ka soo wain kaana taabicu taabicu hadduu yahay bedelan bedel hadduu yahay aw nasaqan ama nasaq hadduu yahay bedelka iyo nasaqo bikayri alifi walaami alif iyo laam aan wadan uctiya waxa la siin hu taabica ma xukun baa la siin yastaxiqu uu mudanayo hu taabicu hu xukunka uu mudanayo low kaana hadduu ahaan laha taabicu munaada munaada hadduu ahaan laha taabicu hadduu munaada laha xukunku qaadan laha kalunbu qaadanaya afarta maad garanaysaan waa kal munaada mustaqil minan waa afartee nasaqun muaafun nasaqun mujaradu min alwaliaafa bedelun muaafun bedelun mujaradu min alwalidaafa afartaas waa maxay kalmunaada almustaqili munaado madax banaan bay lamid yihin saad munaadaha ula dhaqmaysay munaada markuu xarfunidu ku jira saa ula dhaqmaysay hadduu mucrab yahay iyo hadduu mabni yahayba iyagana saasoo kale un ula dhaqanba war warku ma caddo kaa soco marka waa kan tusaalihi tusaale wax kasta lagu fahmaayo moogta taquul waxaad odhanaysaa fi lbedeli bedelkii waxaad odhanaysaa yaa saciidu saciidow kurzu kursiyow yaa saciidu saciidow kurzu kursiyo baad odhan bidami kurzu baad ku odhan bikayri tanwiinin tanwiin la'aan kamaa taqulu si aad u odhanaysid yaa kursu kursiyo war idin dhadhacay yaa saciidu waa munaadihiaanu soconay taabici waa kurzu haddaba kurzu waa maxay waa bedel mujarad min al wlidaafa waxba ma wata soo maha maxaad samayn kal kalmunaada mustaqil ula dhaqan xarafka ugu dambey damba ku bine isagoo xarfuliduu ku jiro o kale ka dhigde mana saxayn ya kurzu bay noqon lahayd ya kursuga markaad le saad u odhanaysid in markuu taabicayana dhig ya saciidu kurzu bes war kuma cadda maxamed mu adkaaday waaya wa ya saciidu saciidow abaa cabdallaahi wa ya saciidu saciidow abaa cabdillaahi abaa cabdillaahiyow binasbi baad ku odhan kan garanaysa garanaysaa bedelun mudaafun bedel mudaafi waa mm klmunaadl mustaqili waa munaad mustaqila abaa cabdillaahi munaad mustaqila iminka muxuu ka dhigan yahay muxuu ahaan lahaa iminka muna mudaaf ahaadeen markuu munaadu mudaaf ya maa la samayn jiray muna mansubayn de waasoo kan sidiisi klmunaad mustaqil muna ya saciidu saciidow abaa abaa cabdillaahi abaa cabdillahi binasbadko kamaa taqulu sidaad u odhanaysid ya abaa cabdillahi sidaad u odhanaysid bal abaa cabdillahi ad u dhawaaq maxaad ohan ya abuu cabdillahi baad ohan ya kolka horeba maad odhanayn soo ma sidii kolka munaadaha yaa u yahay un kolkuu taabicaya inuu la dhaqan war kuma caddo wa fi nasaqi nasaqiina waxaad odhanaysaa yaa zaydu zaydow wa camru camarow kan maad garanaysaa iminka waa maxay kani nasaq mujarad min al wlitaafa muxuu ahaa kalmunaada almustaqili munaado markuu mustaqilkaa ka soo qaad soo xarfinida ku jirto sidiiba kale ula dhaqan markuu taabicayayna bidami baad ku odhan wa yaa zaydu zaydow wa abaa cabdilaahi abaa cabdilaahiyow binasbi baad ku odhan kana waa maxay waa cadfan waa halkii maad garanaysa halkii aan kula iska calaamadiyo waya zayd waa abaa cabdillahi marka hore mayna halkan soo gelin muna cadfu nasaqu markuu mutaaf yahay muxuu aha nasaq mujarad min awal eh, nasaq eh, nasaq mujarad ah, muxuu ah ha nasaq mutaaf aan ujeeda afan nasaq mutaafi muxuu ah kalmunaada mustaqil munayn marka halkii halkan aad ku qoranaysaa inta intaad calaama iska gelisid ba halkan dhiganaysa adi kadib waayahay tabtaas bay uga qoreed ya zaid waaba cabdillahi bu aabada eh? mana saayn halkii unadaan iska calaamadiya nila waayahay binasbi baad ku odhan wahakadaa saasoo kale unbu ahday aydan noqode xukmulbedeli bedelka xukunkiisa wanasaqi iyo nasaqa xukunkiisa low kaana haddii u yahay almunaada munaaduhu mucraban hadduu munaaduhu mucrab yahayna saasoo kale unbu noqonaya halkan maad fahmaysa warkan hadda wuxuu kuu mithaaliyey munaadihii oo mabniyu kuu mithaaliyey soo ma munaaduhu hadduu mucrab yahay kuwana ay tawaabic noqdaanna isku midun bay ahaanayaan weyan macnuhu isku midun bay ahaanayaan wahaakadaa saasoo kale bu ahaaday ayta noqode xukmulbedel bedelka xukunkiisa wanasaqiyo nasaqa xukunkiisa law kaana hadduu yahay almunaadaa munaaduhu mucraban mucrab haddii uu yahay oo halkii u kulaha weeyaan markii ugu horreysay wlbedl mujaradu wnsaq mujaradu kalmunaad mustaqili mulaqan so kuma odhan mulaqantu waa maxay sawaun kaana mucraban ya o mabniyan mabnina maxaa keenaya munaadu inuu noqdo ifraadihi aw tacriifihi waa ki agg hore lagaasooy mufradnimo ama macrifanimo inuu noqdo marka iminka wuxuu kuu tusaaleeyey nasq muaafa iyo nasq mujarad min alwal idaafa bedel muaafa bedel mujarad min alwal idaafa laakin munaadihi uu yahay mebni hadduu munaadihu yahay mucrabna saas un bay ahaanayaan wey macnuhu iyagu ee wax isbedel kuma yeelnay almunaad mufrad takraar munaad almufrad wallahu alam subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfirka watuubu ilayk